بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan kusoo jirnay manduumadii ahayd alurjuuz almi'iya lilxaafid ibn abilciz alxanafi raximah allahu tacaala wuxuu ka warramayay sheekhu inoo dembeeyey muluugtii rusushii loo diray ayuu inoo sheegay sheekhu raximah allahu tacaala wuxuu sheekhu yihi wauhdiyat maariyat اlqibطiya fiihi wa fi الthaaminati الsariya limu'tatin saarat wa fi الsiyaami qad kaana fatxu اlbaladi اlxaraami wauhdiyat waa la hadiyeeyey maariyat اlqibطiya maariyat اlqibطiya ayaa la hadiyeeyey oo nebi maxamed loo hadiyeeyey calayhi الsalaatu wassalaam fiihi ay fii hada alcaam fi sanat asaabica min alhijra wasariyatu ciidankii saarad way socotayoo way aaday limu'ta ay ilaa mu'ta mu'tay aaday fi haaminati sanadkii sideedaad ayaa ciidankaasi mu'ta loo diray waqad kaana fatxu beledi alxaraam furashadii la furtay beledulxaraamna waxay ahayd fi siyaami ay fii shahri siyaam bishii soom ayay ahayd halkan wuxuu ka warramayaa sheekhu raximah allahu tacaala dhowr xaadiso ama dhowr dhacdo ayuu ka warramayaa midda koowaad waxaa weeyaan nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam in loo soo hadiyeeyey gabadhii la odhan jiray maariyat alqibdiya waxaan u soo hadiyeeyey ninkii boqorka ahaa oo masar ka talinayo la odhan jiray maqowqis baa u soo hadiyeeyey isagu muusan islaamin laakiin nebigu wuxuu u soo hadiyeeyey markaasi gabadhaas waxyaalo kalena way la socdeen oo dheeraada maariyat alqibdiya waa ummu ibraahiim ibraahiim inankii nebi maxamed calayhi الsalaatu wassalaam hooyadiis weeyaan maariyatu alqibطiya marka raggii loo diray waxaa ka mid ahaa ama raggii loo diray ninkii loo diray wuxuu ahaa camar ibnu umaya addamri ayaa loo diray marka mucaarad ma noqonin oo nebiga kama hor imaan calayhi الsalaatu wassalaam marka hadiyaddaasuu usoo dhiibay meliku اlaskandariya ayuu ahaa wuxuu kaloo sheegay sheekhu sanadkii sideedaad waxyaalihii dhacay wax ka mid uu tilmaamay waxaa ka mid ah ciidankii loo diray meesha la yidhahda mu'ta asariya waa ciidanka markuusu nebi maxamed la socon calayhi salaatu wasalaam oo sidiisa loo diro sariya la yidhaahdaa laakiin nebigu hadduu raaco oo ciidanka uu hogaamiyo ghaswa la yidhaahdaa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidankaas ee wuxuu u diray meesha la yidhahda mu'ta mu'tana hadda waxay ka mid tahay urdun ayay ka mid tahay ayb sababtuna waxay ahayd yani markaasi nebigu calayhi salaatu wasalaam risaalo u diray oo u diray nin markaasi ahaa cadiimu busra risaalo loo diray ninkii loo dhiibay risaaladaas oo la odhan jiray alxaaris ibnu cumayr alasdi ba waxaa diray nin marka halkaa mas-uul ooga ahaa ninkaa cadiimu busra nin yani markaa ka hooseeyey oo la odhan jiray raxbiil ibnu camar alkhasaani ayaa wuxuu diray ninkii warqadda loogu dhiibay cadiimu busra warqaddii oon gaarin ninkay u socotay baa waxaa dilay ninkii warqadda siday caado carabna waxay ahayd haddii la dilo ninka markaasi rasuulkaa ama markaa ninka meel loo diray haddii la dilo macnahaada waxaa weeyaan dagaal baan diyaar u nahay wey waa iclaanu xarbin weeyaan waa ogeysiis la ogeysiinayo dagaal dadkaa dilay rasuulka inay dagaal diyaar u yihiin bay iclaaminayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidan buu diray ciidankaas nebigu waa ka sii warramay calayhi salaatu wasalaam sida uu tilmaamaya xadiidka xadiiثu anas fii saxiix الbukhaari nebigu wuxuu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam nebigu markuu saxaabada u khudbadeeyey wuxuu yidhi waxaa qaadan doona raayada iyo calanka ciidanka zayd ibnu xaarisa oo nebigu xoreeyey calayhi الsalaatu wasalaam marka la dilo waxaa qaadan doona jacfar ibn abi aalib cali ibn abi aalib walaalkiisaa qaadan doona marka yani markaasi saxaabigaa la dilana waxaa qaadan doona cabdullaahi ibnu rawaaxa saxaabigaasaa qaadan doona saddexdii saxaabiba dagaalkii yani waa isaga dembeeyeen hogaankii saddexduba way shahiideen nebigu hadalka markuu sheegay nebigu waa ilmeynaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebigu sheegay kadib waxaa qaadanaya khaalid ibnu weliid sayfullaahi almasluul ayaa qaadanaya hogaanka qabanaya hogaanka muslimiinta min hayri imratin isagoo markaasi cidu aysan u dhiibanin muslimiintii o dhan baa marka raalli ku noqonaya raggii nebigu uu sii magacaabay asuu kuma jirin laakiin maadaama uu khabiir ku ahaa dagaalka khabiir uu ku ahaa muslimiintii ayaa markaasi u arkay inuu yahay ninka ku habboon maadaama ay dhinteen raggii madaxda ahaa oo hogaamiyaasha saddexda ay dhinteen kadib ninkaas saxaabigaas ayaa ilaahay u furay oo nimankii markaa jebiyey ciidanka marka nebigu u diray calayhi salaatu wasalaam ma badnayn saddex kun buu ahaa alaatatu aalaaf buu ahaa gaaladu iyo reer ruumna laba boqoloo kun ahaayeen ciidan aad u fara badan ayay ahaayeen reer ruum ayib marka muslimiintu waxaa hogaanka u qabtay markii dambe saxaabiga khaalid bin waliid marka khuduu isticmaalay ciidankii uu kala bedelay kuwa agga hore agga hore jooga agga dambuu keenay kuwa agga dambana agga hore u geeyey kuwii midigta agga bidix agga midig kuwa agga bidix agga midig buu geeyey ciidankii uu isku bedelay marka wuxuu u fahmey nimankii reer room in ciidamo cusub yimaadeen bay u fahmeen almuhim markii dambe si markaasi aan dhib ka soo gaarin muslimiintu ayuu kaga soo baxay oo magaalada madiina ayuu ku yimid markaa ciidankaa nebigu uu diray oo mu'ta loo diray ciidankaasuu ahaa sababkuna wuxuu ahaa nimankaas reer ruum oo markaa dhibkaa u geystay ninkii risaalada loogu dhiibay waxyaalay dhacay waxaa ka mid ahaa sanadkaas sanad haamina min alhijra fatxu maka maka oo la furtay maka oo la furtay sideed sana u nebiga ka maqnaa calayhi salaatu wasalaam waxaan soo marnay darsigeennii hore inuu nebigu soo cumraystay sanadkii toddobaad markuu khaybar ka soo noqday cumratulqadaa inuu cumraystay cumradaa waxaan ka ahay nebigu magaalada maka kuma soo noqon sanadkii sideedaad oo hijriga ayuu markaa nebigu dib u furtay sideed sana markuu ka maqnaa ayuu furtay bishuu furtayna waxay ahayd bisha shahru ramadaan ayay ahayd taxdiidka yani markaa maalintay ahayd way isku khilaafeen qolaba maalin bay ku sheegeen bitaxdiid maalintay ahayd laakiin toddobiya toddobiyo tobanka inay ahayd bay markaasi u badinayaan culamaau asiya toddobiyo tobanka bisha ramadaan inay ahayd sababta maka loo furtayna waxay ahayd sanadkii waxaan soo marnay markii nebigu uu tegey xudaybiya oo quraysh ay ku hor istaageen inuu nebigu markaa maka galo in heshiis la galay u dhexeeya bayna qurayshin wa bayna nebiyi calayhi salaatu wasalaam heshiiskaasi wuxuu ahaa inaan la dagaalamin toban sano waxaa kaloo ka mid ahaa ciddii heshiis la gelaysa nebi maxamed inay la geli karto ciddii quraysh la geli karta heshiis inay la geli karto arrimahaasaa ka mid ahaa haddaba waxaa ka mid ahaa dadkii heshiiska nebi maxamed la galay qole la odhan jiray khusaaca baa waxay galeen heshiiskii nebi maxamed calayhi salatu salam cahdigii nebi maxamed bay galeen calayhi salatu salaam qole la odhan jiray banu bakarna waxay galeen cahdu quraysh bay galeen waxaa isku dhacay marka labadii qolo bani bakar iyo khusaaca oo qolona markaasi xilfi kula jirta nebi maxamed calayhi salaam qolana quraysh xilfi kula jirta baa waxaa dhex maray dagaal quraysh marka waxay garab istaageen nimankii xulafadooda ahaabay garab istaageen oo ahaa bani bakar bay markaasi waxay siiyeen yani markaa hub iyo taageeray siiyeen nin ka mid a marka bani khusaaca ayaa tegey oo nebi maxamed magaalada madiina ugu tegey calayhi salaatu wasalaam warkii buuna u sheegay inay quraysh ballan ka baxeen oo u soo raaceen nimankii bani bakar ayay markaas ayuu u sheegay nebigu marka markuu ogaaday ballanka inay ka baxeen duulaan buu markaasi soo qaaday calayhi salaatu wasalaam duulaanku soo qaadayna yani ciidan badan buu nebigu ayuu markaa sitay ciidankaas wuxuu ahaa casharatu aalaaf muqaatil toban kun oo muqaatil ayaa markaa nebiga la socday calayhi salaatu wassalaam magaalada markay markaa yimaadeen dagaal weyn lama kulmin maadaama quraysh dagaaladii ay galeen in badan oo ka mida lagu jebiyey oo odayaashoodii iyo raggood markaasi hogaamiyaashaha lagu laayey awood badan markaa maysan lahayn marka si aan dhib badan lahayn buu ku soo galay nebigu waxay isku khilaafsan yihin culimmadu ma xoog baa lagu furtay maka mase waxaa lagu furtay heshiis baa lagu furtay waa masale culimadu isku khilaafsan yihiin weeyaan ayib marka sanadkaa sideedaad bisha ramadaan ayuu markaa nebigu furtay calayhi الsalaatu wasalaam magaalada maka wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala wauhdiyat waa la hadiyeeyey maariyat اlqibطiya gabadhii maariyat اlqibطiya la odhan jiray waa la hadiyeeyey oo waxaa soo hadiyeeyey ninkii la odhan jiray almaqawqis ila الnabiyi buu usoo hadiyeeyey fiihi ay fii hada alcaami sanadkan yani sanad saabica min alhijra ayuu usoo hadiyeeyey wa fi haaminati wasariyatu ciidankii yaraa saaradu way socotay sariyadaasi limu'ta ilaa mu'ta yani markaasi meesha mu'ta loo la yidhaahdo bay markaasi ayaa loo diray fi haaminati sanadkii sideedaad ayaa ciidankaasi mu'ta loo diray saddexdaas saxaabi ayaa markaa nebigu sheegay inay isaga dambaynayaan hoggaanka cabdullaahi waxaa ugu horreeyey zayd hadduu dhinto shahiido jacfar hadduu shahiido cabdullaahi ibnu rawaaxa hadduu shahiido ayagu markaa muslimiintu cid ay u arkaan inuu markaa hogaamin karo ha u dhiibtaan khaal baa markaa markii dambena qabta markaa ciidankaasi wuxuu aaday mu'tah waqad kaana fatxu beledi alxaraam furashadii la furtay beledulxaraamna waxay ahayd fi siyaami ay fii shahri siyaam bishii soom ayay ahayd wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala wabacdahu qad awraduu ma kaana fii yowmi xunayni ثuma yowmi الطaa'ifi qad awraduu way qad awraduu way soo arooriyeen culamaau siyar walmagaazi kutubtooday ku soo arooriyeen maa kaana wixii ahaaday oo wixii dhacay fii yowmi xunayn maalintii xunayn uma yowmi طaa'if maalintii طaa'if wixii dhacay bay ku soo arooriyeen kutubtooda bacdahu ay bacda fatxi maka maka marka la furtay kadib ama wa bacdahu bacda fatxi maka qad awraduu way soo arooriyeen ahlu siyar maa kaana wixii ahaaday yowma xunaynin fii yowmi xunaynin uma yowma طaa'if maalintii طaa'if iyo yowma xunayn wixii dhacay bay ku soo arooriyeen yani markaasi kutubtooda bacdahu ay bacda fatxi maka maka marka la furtay kadib halkana sheekh wuxuu inoogu sheegaya raximah اllahu tacaala maka markii la qabsaday kadib nebigu ma istaagin wuu sii gudbay nebigu calayhi الsalaatu wassalaam wuxuu usii gudbay yani markaasi bishii ramadaan markii la furtay maka bishii ku xigtay oo shuwaal bishii ku xigtay yani markaasi nebigu wuxuu duulaan ku qaaday markiiba yani markaasi niman la hawaazin leanna waxay niman isku diyaariyeen inay la dagaalamaan calayhi salaatu wasalaam bay isu diyaariyeen marka xunayn iyo awtaas waa laba mawduc oo markaasi u dhexeeya maka iyo daa'if udhexeeya weeye marka ghaswatu awtaasna waa la yidhahda ghaswatu xunaynna waa la yidhaahdaa ghaswatu hawaazinna waa la yidhahdaa hawaazin waa nimankii lala dagaalamayey oo nimanka inaan nebi maxamed la dagaalamaan nimankii doonayey weeyaan oo maka markii ree quraysh markii la jebiyey nimankii isbidaya inay awood leeyihiin oo nebi maxamed isyaan hor istaagi karaan ayay ahayd nimankaas hawaazin meeshii lagu dagaalamayeyna yan waxay ahayd awtaas bay ahayd toga la yidhaahdo ama xunayn bay ahayd kii la yidhaahdaba saddexda magacba waa isku mid weeyaan qaswatu hawaazin ama qaswatu awtaas ama qaswatu xunayn xunayn iyo awtaas waa laba makaan oo u dhow maka iyo daa'if udhexeeya waana meeshii wax ka dhaceen weeyaan qolay lala dagaalamayeen hawaasin bay ahayn saasaa marka magacyaha loogu bixinayaa ciidanka nebigu wato calayhi الsalaatu wasalaam markuu nimanka hawaasin la dagaalamayey waxay ahaayeen labiyo toban kun bay ahaayeen toban kun oo magaalada madiine uu kala yimid iyo laba oo dadkii markaa kasoo soo raacay maka markii la furtay soo raacay ayay ahaayeen itnaa cashar alf nimaa intuu saa ciidanka u eegay ba wuxuu wax badan baa markaasi nala jebiyey yaraan nagula jebiyey maanta lan nuqlaba alyowma biqila maanta yaraan cid nagu jabin mayso alla wuxuu yihi waywma xunaynin id acjabatkum kasratukum falam tugna cankum shayئan waxaad ka warantaa maalintii xunayn yani marka ad iscajabiseen xagga badnaanta waxba idinma tarin oo inta meel loogu dhuuntay waadi intay ugu dhuunteen nimankaas hawaasin bay hal mar waxay ku soo rideen leebab raggii marka way kala carreen kadib buu nebigu saxaabadii marka u dhawaaqay oo u yeeray kadib soo noqdeen markaasay jebiyeen nimankii hawaazin markaasaa la jebiyey hawaazinna way kusoo talagaleen maalinta inaysan cararin illa waxay arkeen carabtii oo la wada jebiyey bay arkeen maadaama carabtii oo la wada jebiyey ay arkeen waxays yidhaahdeen maanta yacni yaan loo kala bixin marka nin ninkii hogaamiyaha u ahaa ciidanka wuxuu soo kaxeeyey carruurtii iyo dumarkii iyo xoolihii o dhan bu meesha isugu keena wax alla waxay gacanta ku hayeen goobti keenay sababtan wuxuu yidhi waxaan u keenay inaan nina cararin ila ninka haddii la jebiyo xaggee u cararaya meeluu carar wax ka dambeeyaa ma uu jiro marka ninku ilaa u dhinto inuusan cararin arrinkaasaan doonayaa buu yidhi marka ciidamo fara yani markaasi xoolo fara badan ba meesha keenay dumarkii aruurtii waa la jebiyey wixii o dhan muslimiinta baa qaatay xoolaha yani la helay oo maalinta la qaniimaystay yani kutubu siyar waxay tilmaameen geel inuu ahaa afar iyo labaatan kun inuu ahaa arbacan wa alf naaqa in markaa la qaniimaystay dadkii la qafaashay dumar iyo carruur waxay isugu jireen lix kun ayay ahaayeen sittatu aalaaf bay ahaayeen arigu afartan kun waa ka badnaa bay yidhaahdeen akar min arbaciina alf xoolaha kale sida fidadii waxyaalaha la helay waxay ahayd markaasi arbacuuna alf uuqiya min alfida marka amwaal yani markaasi aad u fara badan ayaa maalintaa la xidhay sababtan waxay ahayd ninkii hogaaminayey oo ciidanka yani marka reerka odayga u ahaa ba wax alla wuxuu hayay uu meeshaas u keenay ujeeddadu ka lahaana waxay ahayd inaan la cararin bay ahayd laakiin wuxuu u keenay inay noqoto haniimatu lmuslimiin buu meesha u keenay marka kaswadaasi xoolaha badan baa la helay nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkiibuu u qaybiyey boqol boqol geelu ragga siinayey ilaa ay yidhaahdeen maxamed fakri ba ka cabsan mayo ilaa ay yidhaahdeen ayb nimankii almualafat اlquluub ayuu siiyey xoolo fara badan oo meesha ka soo baxeen nimankii markaa khawaarijta ahaa ninkii la odhan jiray dulkhuwaysara atamiimi oo markuu soo baxay oo ohanayo icdil yaa muxamed fainaka lam tacdil maxamed oo cadaalad samee cadaalad maan samaynine markuu arkay raggiioo boqol boqol geel la siinayo raggii ansaarta ahaa y raggii markaa nabiga in badan la socdayna waxba la siinin ba wuxuu yidhi icdil yaa muxamed fainaka lam tacdil nebigu arrinkaa waa ka xumaaday calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi haddaan cadaalad samaynin yaa cadaalad samaynaya marka eh, xoolo fara badan eh, nebigu maalintaa bixiyey calayhi salaatu wasalaam waana xoolihii meesha laga helay ayay ahaayeen waxaa kaloo ka dambeysay xunayn markii qaswadaasi eh, ay dhacday waxaa ka dambeysay daa'if daa'ifna waxay ahayd sababteedu nimankii lagu jebiyey xunayn wixii ka haray hawaasin baa daa'if u cararay marka nebigu daa'if buu uga daba tegey kama harin daa'if buu uga daba tegey daa'if marka nebigu wuxuu ku sameeyey xisaar buu ku sameeyey xisaar iyo go-doomin buu ku sameeyey dhufaysay galeen mudday ku jireen markay ku adkaatay nebigu alayhi الsalaatu wasalaam nebigu markaasi uu ka soo noqday alayhi الsalaatu wasalaam wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala qad awraduu way soo arooriyeen ahlu siyarkii maa kaana wixii ahaaday fii yowmi xunayn waxyaalihii dhacay yowma xunayn uma yowma طaa'if maalintii طaa'if wixii dhacay iyo yowma xunayn wixii dhacay waxay ku soo arooriyeen kutubtooda bacdahu ay bacda fatxi maka fatxu maka markay ka warameen Eh, kadibna waxay kaga warrameen kutubtooda waxyaalihii dhacay yowma xunayn iyo yowma taa'if waxyaalihii dhacay bay markaa ka warrameen wuxuu sheekhu yidhi raximah اllahu tacaala wabacdu fi lqacdati ictimaaruh min aljiciraanati waistiqraaruh wa ictimaaruhu nebiga cumraysigiisu uu cumraystay min aljiciraana meesha jiciraan leedaho ka cumraystay ka cumraystay iyo waistiqraaruhu sugnaanshihii halkaa uu ku sugnaa bacdu intaa kadib buu ahaa fii dilqacda bisha dilqacdu ahaa halkan wuxuu noo sheegayaa sheekhu raximah اllahu tacaala markii daa'if uu nebigu ka soo noqday calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu tegey meesha la jiciraana ayuu tegey jiciraana ayuu nebigu ku nagaaday halkaasu marka xoolihii ku qaybiyey jiciraana way mesha xoolaha lagu qaybsanayo jiciraana markuu ku qaybiyey xoolihii nebigu calayhi الsalaatu wasalaam kadib wuxuu halkaasu ka cumraystay jiciraanuhu ka cumraystay cumradii ka xirtay kadibna wuxuu aaday makuu aaday isagoo markaa cumraysanaya ilaa magaalada maka wax ka hortaagan ma ay jirto maka waa biyadi ayib gacantiisay ku jirtaa maka marka eh, markaasuu halkaasuu ka xirtay jucraanan la yidhaahdo waa meel maka u dhow kadibna nebigu waa cumraystay markuu cumraystana nebigu waa tegey oo magaaladii madiinu ku noqday nebigu alayhi الsalaatu wasalaam magaaladii makana wuxuu oga tegey saxaabi la yidhahda cataab ibnu asiid buu halkaa oga tegey cataab ibnu asiid oo markaa nin dhalinyaro ahaa oo labaatankii weli aan gaarin baa magaaladii looga dhigay yani markaasi nebigu madax ooga dhigay kadibna nebigu waa noqday calayhi salaatu wasalaam wa اctimaaruhu cumraysigiisa nebigu u calayhi salaatu wasalaam min eh, aljicraana meesha jecraan la yidhaahdo jecraan la yidhahdo u ka cumraystay iyo waistiqraaruhu sugnaanshihii uu ku sugnaa fii jicraana wuxuu ku sugnaa dhowr iyo eh, dhowr iyo toban habeen ayuu ku sugnaa halkaas oo la qaybinayay markaas eh, dayb cumraysigaa cumraystay iyo istiqraarkaasi waictimaaruhu cumraysigiisa min aljiciraan uu ka cumraystay iyo waistiqraaruhu fiiha fi ljiciraan uu ku sugnaaday bacdu intaa kadib buu ahaa bacda fatxi xunayn wa طaa'if طaa'if markaasi qaswadii طaa'if iyo xunayn kadib ayuu ahaa fii dilqacda bishii dilqacda ayay ahayd yani ramadaan waxaa la furtay makaa la furtay shawaalna waxaa dhacay tii ku xigtay marka tani waa dulqacda ayay noqonaysaa wuu cumraystay nebiguna waa noqday calayhi الsalaatu wasalaam wa bintuhu zaynabu maatat ثuma mawlidu ibraahiima fiiha hatma wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala wa bintuhu zaynabu inantiisi zaynab maatad way dhimatay ثuma mawlidu ibraahiima ibraahiim dhalashadiisu fiihaa ay fii hadihi الsana bay ahayd sana haamina min alhijra xatman waa arrin yaqiino lahu weeyaan xatman xaalu yahay yani arrin markaasi laazi yani go-an oo jazman oon shaki lahayn halkana sheekh wuxuu inoo sheegayaa laba arrimood oo dhacay sanadkaas koo waxa weeyaan inantiisii oo dhimatay inantiisii oo dhimatay zaynab waxayna ahayd hablihiisa tii ugu weynayd ba ahayd hablihiisa inantii ugu weynayd bay horan usoo marnay waxaana wuxuu nabigu guuriyey abulcaas ayuu guuriyey waxay u dhashay umaamah maamo marka dambe waxaa guursaday cali bn abi taalib baa guursaday markay faatima ka dhimatay cali baa guursaday bintu zaynab umaama waa ninantuu nebigu soo qaadi jiray calayhi salatu salaam sida axaadiista qaar ku sugan markuu salaada isagoo dadka tujina imaam ah ayuu soo qaadi jiray markuu yani markaa sujuudo ayuu dhiganayaa markuu kacaa nebigu waa qaadanayay marka umaama bintu zaynab bay ahayd marka zaynab waxay dhimatay sanadkii sideedaad oo hijrada ayay dhimatay markaa nebigu ka soo noqdo calayhi الsalaatu wasalaam markaasi uu ka soo noqdo cumradii min jacraan ah bay dhimatay waxaa ku xigay oo markaasi dhashay inankiisii ibraahim ibraahim oo asnaaan soo marnay ayaa markaasna dhashay wax badanna ma sii noolayn oo muddo kadib yani markaa sanad iyo xoogaa kadib ayuu markaa dhintay wa bintuhu nabiga dhalash wa nabiga inantiisu zaynabu maatad way dhimatay yani xilligaas ayay dhimatay uma aliftu waa liطlaaq weeye uma weeyaan uma mawlidu ibraahim ibraahim ibraahim dhalashadiisu ibraahimna waa hooyadiisu waa maariyat اlkibطiya uma mawlidu mawlidu ibraahim ibraahim dhalashadiisu fiihaa ay fii hadihi الsana ayay ahayd sana haamina min alhijra xatman xaalu iyo arrinkaasi mid markaa yaqiinoo la hubo oo bisha awalkeeda ayay markaa dhimatay zaynab aakhirkeedana waxaa dhintay ibraahim ayaa dhashay ibraahim aakhiru ka dhashay bisha awalkeedana zaynab baa markaa dhimatay wawahabat nawmatahaa licaa'isha sawdatu maa daamat zamaanan caa'isha wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wawahabat way siisay sawdatu sawda bintu zamca nawbatahaa kalkeedii iyo yani markaa waktigeen xilligaa iyadu ay lahayd ay nebi maxamed markaas ay ku lahayd licaaisha caaishay siisay maadaamat caaishatu zamaanan ay muddata dawaami caaishata zamaanan maa intay daa'imayso oo nooshahay caaisho ayay u hibaysay maalinteedii iyo kalkeedii halkan wuxuu inooga warramayaa sheekhu raximah اllahu tacaala zaynab bintu zamca waa gabadhii nebigu u guursaday calayhi الsalaatu wasalaam markii khadiija ay ka dhimatay waa awalu zawjatin tazawajaha bacda mowti khadiija xaaska ugu horrey nebigu guursaday bay ahayd marka zawdo markay weynaatay markay weynaatay waxay ka cabsatay nebigu inuu furo calayhi الsalaatu wasalaam sida xadiidka imaamu tirmidi uu tilmaamayo min xadiidi cabdullahi bn cabaas khashyat sawdatu an yuطalliqahaa annabiyu sal اllahu alay wasalam nebigu inuu furay ka cabsatay faqaalat laa tuطalliqnii waamsiknii wajcal yowmii licaaisha yani hay furin bay tidhi yani hayso maalintaydana waxaan siiyey caaisha fafacala nebigu saasuu yeelay fanaزlat falaa junaaxa calayhimaa an yuslixaa baynahumaa sulxa wasulxu khayr yani labadiis qabay inay heshiiyaan oo sulxi sameeyaan dembi kama saarna sulxiguna waa khayr baa la yidhi wasulxu khayr sulxiguna waa khayr wey marka maalinteedii waxay siisay caaisha radia allahu canha maadaama ay ahayd caaisha axabu aswaaji الnabiyi sal اllahu alay wasalam xaasaskii nebi maxamed alayhi الsalaatu wasalaam wuxuu waxay ahayd yani markaa midii ugu jeclaa bay ahayd hore waxaan usoo marnay inay ahayd caaisha radia allahu canha yani markaa aclam nisa hadihi اlumma wa axfad nisa hadihi اlumma waxaan soo tilmaana axaadiista ayuu nebiga maxamed ka warisay alayhi الsalatu wasalaam laba kun iyo laba boqol iyo toban xadiid bay ka warisay waxayna ku jirtaa almukhiruuna min aلصaxaaba waxaa ka axaadiis badan saddex saxaabi abu hurayra oo wariyey shan kun iyo saddex boqol afar iyo toddobaatan xadiid iyo ibnu cumar oo wariyey laba kun lix boqol iyo soddon xadiid iyo ana soo wariyey laba kun iyo laba boqol siddeetan iyo lix xadiid abu hurayra oo wariyey shan kun saddex boqol afar iyo toddobaatan xadiid iyo ibnu cumar oo wariyey laba kun lix boqol iyo soddon xadiid iyo anas oo wariyey laba kun laba boqol siddeetan iyo lix xadiid marka waxay noqonaysaa alraqmu araabic bay noqonaysaa caaisha laba kun laba boqol iyo toban xadiid bay warisay waxaa ku xigay cabdullahi ibnu cabaas oo wariyey kun iyo lix boqol iyo lixdan xadiid kun iyo lix boqol iyo lixdan xadiid ayaa ku xiga waxaa ku soo jaabir ibnu cabdillahi ibnu camar ibnu xaraam oo wariyey kun shan boqol iyo afartan xadiid kun shan boqol iyo afartan xadiid waxaa ugu dambeeya toddobadaa saxaabi abu saciidin alkhudri oo wariyey kun boqol iyo toddobaatan xadiid kun boqol iyo toddobaatan xadiid ayuu wariyey marka almuksiruuna min asaxaaba caaisha saddex baa ka sarraysa markaa saddexna way ka hooseya iyadoo udhexaysaa markaas marka sheekh wuxuu yihi raximah اllahu tacaala wawahabat sawdatu sawdo way u hibaysay macnaa way siisay licaa'ishata caaishay siisay nowbatahaa maalinteedii bay siisay maadaamat maadaamat caaishatu zamaanan macnaa wuxuu noqonayaa inta caaisha ay nooshahay muddada caaisha ay zamanka caaisha ay nooshahay waxay tahi adaan ku siiyey adaan kuu hibeeyey ah, marka inta aada nooshahay saasay ku tiri marka maadaama zamaanan caaisha waxay noqonaysaa muddata dawaami caaishata zamaanan muddada caaisha marka ay nooshahay oo ay joogto bay markaa caaisha u hibaysay wa cumila almimbaru hayra mukhtafii waxaja catbaanu biahli mowqifi wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala wa cumila waxaa la sameeyey almimbaru mimbarkii nebi maxamed baa la sameeyey calayhi الsalaatu wasalaam hayra mukhtafi xaaluu yahay mid qarsoon hayrkii waa arrin iska waadixo iska cad weeyaan waxaja cataabu cataab ibnu asiid wuxuu la soo xajiyey biahli mowqifi dadkii mowqifka ahlu carafa ayuu la soo xajiyey halkana sheekh wuxuu inoogu sheegayaa laba arrimood ama laba xaadiثo mid waxaa weeyaan mimbarkii oo nebi maxamed loo sameeyey calayhi الsalaatu wassalaam nebigu markii hore wuxuu ka khudbadayn jiray jidci ama qori buu ka ka dul khudbadayn jiray tu dul istaago yani markaasi buu dul istaagi jiray marka gabar ansaariyada waxay ku tiri nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam yaa rasuula allah alaa ajcalu laka shayئa taqcudu calayh faina lii gulaama najaaran yani rasuul allahu miyaanan kuu samaynaynin miyaanan kuu samaynaynin shay aad ku fadhiisato waxaan leehay ghulaam iyo addoon najaar ayaan leehay farsamo yaqaana wuxuu nabigu ku yidhi alayh salaam in shi'ti haddaad doonays macnaa ii samee arrinkay markaasi u qasaday fa camilat lahu lmimbar mimbar bay nabiga u samaysaa calayhi salaatu wasalaam nebigu calayhi salaatu wasalaam maalinta jumcaha ayuu markaa ku dul fadhiisan jiray mimbarkii loo sameeyey waana ka dul khudbadayn jiray geedkii marka markii hore uu ka khudbadayn jiray ka dul khudbadayn jiray jidcigii ayaa dhawaaqay fa saaxat innaqlatu kaana yakhtubu cindaha geedkii baa dhawaaqay xataa kaadad an tanshaqa ilaa ay ku sigatayba geedkii nebigu yani marka hore ka dulkhudbadayn jiray inuu dilaacaba ku sigta nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuu soo degey markaasuu fadamahaa ilayhi xaggiisa u soo dumay fajacala tainu aniina الsabiy aladii yusakatu geedkii wuxuu bilaabay inuu markaasi inuu yani cod u ka soo baxo oohin oo kale ah sida ilmo yar oo kale oo ooyaya oo la aamusiinayo ayuu nabigu markuu saa isu soo dumay ayay markaasi inay aniin bay bilo aniinku waxaa weeyaan xanuunka qofku maalan markuu hayo qofku xanuunsany o kale cod ka soo baxa ama ilmaha yarka markuu sii aamusayo codkaas aniin la yidhaahdaa taah oo kale ayib ilma yaroo la aamusiinayo codkiisoo kale aad moodaa xataa istaqarad ilaa markaa geedkii uu sugnaaday oo markaa uu aamusay nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam bakat calaa maa kaana tasmacu min adikri geedkani wuxuu la ooyey dikrigii uu maqli jiray ayuu waayey arrinkaasuu la ooyey marka marka marka gabadhaasaa nabiga u samaysay calayhi salaatu wasalaam ansaariyadda ah waxayna ahayd sanadkii sideedaadoo hijriga ayay ahayd wuxuu kaloo sheekhu noo sheegay waxyaalihii dhacay waxaa ka mid ahaa sanad haamina min alhijra cataab waa ninkii nebigu uu mas-uul ooga dhigay magaalada maka oo uga soo tegey ninkaas cataab ibnu asiid baa wuxuu soo xaji siiyey oo xajkii uu keenay dadkii dadkii buu xajka keenay nebigu sanadkaa ma soo xajinin sanad haamina nebiga ma soo xajin dadkii marka waxaa hogaaminayey oo mas-uul u ahaa saxaabigaas cataa ibnu asiid xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi wuxuu sheegay xilliga uu islaamay caamu fatxi markuu islaamay cataab ibnu asiid nebiguna wuxuu oga dhigay buu yidhi mas-uul magaalada maka markuu xunayn aaday isagaana gacanta ku hayay magaalada maka dayib isagaa la soo xajiyey buu yidhi sanat eh, markaa dadka isagaa xaji keenay fa kaana awalu man xaja biاnnaasi min umaraa'i اlmuslimiin sida ibnu kasiirka uu leehay wuxuu ahaa markaasi ninkii ugu horeeyey oo umarada muslimiinta madaxda muslimiinta nin madaxa oo ka mid a ah madaxda muslimiinta ninkii ugu horeeyey oo dadka la soo xajiyey isagu ahaa awalu man xaja biاnnaasi min umaraa'i اlmuslimiin isaga ugu horreeyey marka labada arrimood ayaa dhacay sanadkaas asanad haamina min alhijra wa cumila waxaa la sameeyey almimbaru mimbarkii baa la sameeyey mimbarkii laga khudbadaynayey hayra mukhtafi mid qarsoon hayrka xaalowya waa mid iska muuqda membarku waa shay la garanayo la arkayo weeyaan waxaja cataabu cataab baa soo xaji siiyey biahli mowqif ahlmowqif ahlu carafa dadka carafa waxaa soo xajisiyey sanadka oo sanad saamine ah cataab ibnu asiid ayaa soo xajisiyey oo markaa madax u ahaa leanna xajka iyo jihaadkuba waxaa hogaaminay nimanka madaxda hogaamiya walxaju waljihaadu maadiyaani maca ulilamri xajka iyo jihaadkuba waxay soconayaan nimanka madaxda ayaa markaa hogaaminaya wax iska fawdaa maaha ثuma tabuuka qad gazaa fi الtaasica wahadda masjid الdiraari raafica wuxuu sheekhu yihi raximah الlahu taعaalى ثuma qad gazaa nebigu waa duulay tabuuka ay ilaa tabuuk buu ku duulay fi الtaasicati sanadkii sagaalaad buu nebigu tabuuk ku duulay wahadda nebigu wuxuu dumiyey masjid الdiraar masaajidkii dhibka u saaxiibka ahaa ayuu dumiyey nebigu calayhi الsalatu asalaam raaficahu xaaluu dhibkiisa kor yeelayo dumintaa la dumiyey baa dhibkiisa lagaga nasanayaa oo lagu kor yeelayaa halkana sheekh wuxuu inoo sheegayaa raximah ullahu tacaala sanadkii sagaalaad waxyaala dhacay buu inoo sheegayaa waxaa dhacay qaswatu tabuuk baa dhacday waana duulaankii nebi maxamed oo ugu dambeeyey oo marka nebigu uu duulo calayhi salaatu wasalaam aakhiru qaswatin hazaaha anabiyu calayhi salaatu wasalaam qaswat tabuuk bay ahayd sanadkii sagaalaad ayay markaasi dhacday wuxuu magaalada madiine nebiga ooga tegey magaalada madiina wuxuu ooga dhigay amiir saxaabigii la odhan jiray maxamed ibn maslama alansaari maxamed ibn maslamata alansaari buu nebigu amiir ooga dhigay magaalada markaasi maka magaalada madiina ayuu amiir ooga dhigay nebigu marka wuxuu aaday halkaasi tabuuk buu aaday tabuukna waa ardu shaam hadda sacuudiga ka mid tahay lakin waa xuduudka sacuudiga iyo shaam iska galaan weeyaan lakin hadda sacuudiga ka mid tahay ayib wuxuu nebigu aaday wuxuu maqlay nimankii reer ruum baa isbahaysanaya oo duulaad abaabulaya waxaan soo marnay mu'ta inuu ciidan nebigu u diray marka khaswada nebigu isagaa hogaamiyey markuu maqlay nimankii waa isdiyaarinayaan nimankii waa isdiyaarinayaan markuu maqlay nebigu isagaa ciidanka hogaamiyey calayhi الsalaatu wasalaam xilligaasna waxaa xilli aad u kulol buu ahaa dagaalada hore nebigu markuu baxayo saxaabada yani markaasi meesha uu doonaya meelaan ahayn buu tilmaami jiray tawriyu isticmaali jiray tawriya waxa la yidhahdo meeshuu u socdo meelaan ahayn buu tilmaami jiray nebiguna wuxuu sheegay alxarbu khudca alxarbu khudca dagaalku waa khiyaano marka warkaasaa la isgaarsiinayaa nebigu meel hebel u socdaa baa la isgaarsiinayaa qolaa marka isdiyaarinaysa odhanaysa idinkan idinku soo maqan yahay nebiga ooma socda meel kale u socdaa kaana waraa tawriyu nebigu isticmaali jiray laakiin ghaswadan marka uu baxay uu baxayey nebigu waa sheegay tabuuk baan qabanayna bu nebigu wuu iclaamay si rasmi u sheegay wax tawriya ma isticmaalin ayib marka ciidanku waa fara badnaa wuxuu ahaa halaaثuuna alf ayuu ahaa waa ciidanka ugu fara badnaa oo nebi maxamed uu hogaamiyo calayhi الsalaatu wasalaam soddon kun ayuu ahaa soddon kun oo ciidan ayuu ahaa marka halkaasuu nebigu tegay calayhi الsalaatu wasalaam markay maqleen nimankii gaalad ahaa reer ruum maxamed baa soo socda way cabsadeen nebigu wuxuu inoo sheegay calayhi salatu salam khasaa'ista waxaa ka mid ah nusirtu birucbi masiirata shahrin waxaa laygu gargaaray marka argagax in layga cabsado meel bil loo socdo markaan u jiro dadkaas ayaa waxaa lagu salladaya argagax iyo cabsi markaasay kala cararayaan nimankii marka reer ruum oo awoodda isbidaya waxayna ahayd akbar quwa calaa wajhi اlardi fii daka azamaan awoodda ugu weyn oo markaa dhul korkiisa ku sugan bay ahaayeen reer rum markay maqleen maxamed baa soo socda wayna ogaayeen dagaalkii mu'ta wixii dhacayna way ogaayeen yani markaasi way cabsadeen marka nebigu meeshii wuu tegay calayhi salaatu salaam wax dagaal lama kulmin wax dagaala lama kulmin nebigu calayhi salaatu salaam xilli kuluna way ahayd saxaabada qaar baa ka haray oo aan raacin saxaabi la oran jiray kacab ibn maalik iyo hilaal ibnu umaya iyo maraarat ibnu rabiic saddexdaa nin way ka hareen dagaalka markuu nebigu soo noqdana calayhi salaatu wasalaam rag kale oo munaafiqiinoo fara badan nebigu waa ka hareen laakiin saddexdaa saxaabi ayagoo arrinkooda gaar buu ahaa nebigu markuu soo noqday wuxuu amray in nimankaasi aan lala hadlin muddo kadibna konton maalmood kadibna towbaddii alla waa ka aqbalay qur-aanka alla ku sheegay arrinkoodii wa cala alhalaaثati aladiina khullifuu xataa idaa daaqat calayhim اlardu bima raxubat wadaaqat calayhim anfusuhum وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين marka khaswadaasi markuu nebigu aaday bay ka hareen wuxuu sheekhu raximah الlahu taعaalى ثuma qad غazaa nebigu waa duulay calayhi الsalatu wasalaam ilaa tabuuka tabuuk buu u duulay fi taasicati sanadkii sagaalaad ayuu tabuuk u duulay wahadda nusqo kale waxaa ku sugan bay tilmaamayaan Ah, sida saali usaym u tilmaam uu le wahudda masjidu diraari waaqica baa nusa qaar ku sugan buu lehy oo macnahu noqonayo wahaddu masjid diraar masjid diraar dudumintii la dudumiyey waaqacahu ay fii hadihi sana sanadkanay dhacday sanad taasica ah baa masjidu diraar niman munaafiqiina ayaa masaajidkaas samaystay iyagoo doonaya markaasi eh, inay markaa dhibaato muslimiinta ay ku dhibayaan bay u samaysteen marka masaajidkaas nebiga waxaa la faray inuu dudumiyo waana la dudumiyey marka wahadda nebigu waxa uu dudumiyey masjid diraar buu dudumiyey raaficahu raafican lidararihi xaalu nebigu kor yeelaya calayhi الsalatu slam dhibkiisa iyo dararka halka ka imaanaya ayuu nebigu dumiya calayhi الsalatu salaam waxaja biالnaasi abu bakrin talaa baraa'aةa caliyu waxatam anlaa yaxuja mushriku bacdu walaa yatuufa caarin daa biamrin facala wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala waxaja abu bakrin baa la soo xajiyey binaas dadkii watala wuu akhriyey caliyun calina baraa'ata suuraddaasuu akhriyey ama halkaasuu ka akhriyey waxatama waxatama alamru arrinkiina waa la laazimiyey arrinku muxuu yahay la laazimiyey wa huwa arrinku waxaa weeye anlaa yaxuja mushrikun mushrik inuusan soo xajinin bacdu ay bacda alcaam bacda hada alcaam walaa yatuufa inuusan tawaafin caalan mid qaawan bilbeyti facalaa way sameeyeen cali iyo abubakar daa arrinkaasi biamrin min annabiyi sala allahu alay slam bay saa ku sameeyeen halkan sheekh wuxuu inoogu sheegaya raximah اllahu tacaala dhowr arrimood buu sheegaya midda kood waxaa weeye sanadkii sagaalaad waxaa muslimiintii hogaamiyey oo soo xajisiiyey abu bakr baa markaa muslimiinta hogaaminayey wuxuu nebigu ka daba diray calayhi الsalaatu wasalaam cali bn abi aalib waxaana la faray inuu akhriyo cali suuraة bara suuraةu tawba ama suuraة اlfaadixa suuraddaas inuu akhriyo baa la faray ayib suuraddaas waxay tilmaamaysaa in gaaladii beri laga noqdo ballankii lagula jira in laga baxayo faida اnsalakha alأshhuru اlxurum fاqtuluu اlmushrikiina xayثu wajadtumuuhum wakhuduuhum waxsuruuhum waqcduu lahum kula marsad baraa'aة min allahi warasuulih in markaa la beri noqonayo gaaladii laga beri noqonayo oo ballankoodii laga baxayo maadaama muslimiinta ay awood yeesheen arrinkaasaa la ogeysiinayaa arrinkaasay suuradduna sheegaysaa ayib marka nebigu calayhi الsalaatu wasalaam abubakr iyo caliba wuxuu faray inay gaarsiiyaan oo ogeysiis ay bixiyaan marka meesha la tago ilaa meesha waa laisugu imaanayaa gaal iyo muslimba waa isugu imaanayaa marka meeshaa laisugu yimaado in iclaanka la bixiyo iclaanku muxuu yahay anlaa yaxuja bacda alcaami mushrikun in meesha mina laga ogeysiiyo ayaamu mina in laga ogeysiiyo sanadkan wixii ka dambeeya waa sanadka sagaalaad weeye inuusan mushrik soo xajinin waa qodob gurigana kacbada inuusan tawaafin qof qaawan oo kacbada dawaafi jiran iyagoo qaqaawan sababtan waxaa weeye waxay odhan jireen markii aan dembiga kusoo soo galnay dharkii dembiga aan ku galnay inaan ku dawaafno laa'iq maaha marka qofkii dhar caariyaa ah helaa dharkaasuu qaadan jiray kii waayana asagoo qaawan buu dawaafi jiray dumarka iyagoo qaawan bay dawaafi jireen alyawma yabdu kulluhu aw bacduhu famaa badaa minhu falaa uxilahu ila islaamti intay isqaawisay yacni maanta qaybbaa muuqanaysa ama dhammaantisaa muuqanaya qofna inuu iga eega raalli kama ihi bay leedahay marka ficilkaa xun bay yaqaan alla wuxuu yihi ya ua eh, yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kuli masjid qurux ziina iyo labiskiina soo qaata yani markaasi cinda kuli salaa marka iclaankaasa la bixiyey raggii iclaanka bixinay waxaa ka mid ah abu hurayra ka mid ahaa cali abubakar iclaankaasay gaarsiiyeen inaan sanadkan waxay ka dambeeya qof qaawan inaan kacbada loo ogolayn yani markaa mushrik inaan soo xajinin iclaankaasa la siiyey sanadkii dambe isagoo diyaar ah kacbadu diyaar ay tahay oo markaa meeshii aysan ku sugnayn wax asnaam iyo mushrik toona buu markaa nebigu tegey calayhi salaatu wasalaam marka sanadkaa sagaalaad waxaa la soo xajiyey muslimiinta oo hogaaminayey waxaa hogaanka u hayey ah, markaa abubakar sanadka hore waan soo marnay cataab ibnu asiid inuu hogaaminayey sanadkan abubakar baa hogaaminayey calina waa laga dabadiray isagoo markaa suuratu bara akrinaya ayib abu hurayra wuxuu yidhi bacanii abu fii tilka alxaja fii mu'adiniina bacahum yowma annaxari yu'adinuuna biminan abu hurayra odhanaya abubakar baa i aniga iyo kuwo kaloo wax ogeysiinaya maalintii yowmunaxar waa maalinta tobnaad weeye yu'adinuuna biminan ayagoo markaa ayaamu mina maalmihii mina la joogay saddex maalmoodoo ka dambaysa weeyaan yowm axaadi cashar wahaani cashar wahaalisa cashar ayaamu mina ayaamu aklin wa maalmahaas wey maalmaha dadka waxaan u sheegaynay anlaa yaxuja bacda alcaami mushrik walaa yatuufa bilbeyti curyaan wuxuu yihi uma ardafa rasuulu اllahi sal slam bicali bni abi aalib wuxuu nebigu ka dabageeyey abu wuxuu ka dabageeyey cali wa amarahu an yu'adina bibaraa'ah suuratu baraa inuu markaa ogeysiiyo oo dad ku akriyo ayuu markaa faray qaala abu hurayra faأdana macana caliyu ywma الnaxri fii ahli mina bibara'a waan laa yaxuja bacda alcaami mushrikun walaa yatuufa bilbeyti curyaan wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala waxaja abu bakrin abu bakr baa la soo xajiyey binaas dadkii watalaa waxaa akhriyey caliyun cali baa wuxuu akhriyey bara'at suuratu bara suuratu bara'a iyo suuratu tawba iyo suuratu alfaadixa waa magacyaheeda wey ayib cali baa wuxuu akhriyey suuratu tawba ama suuratu bara hama halkaasuu ka akhriyey yani markaa mina ayuu ka akhriyey waxatam waxatama alamra arrinkiina wuu gooyey arrin go-an buu ka dhigay ayib eh, yani markaa arrin go-an buu ka dhigay arrinka xatmiga laga dhigay muxuu yahay wa huwa waxaa weeye arrinkaasi anlaa yaxuja mushrikun mushrik inuusan soo xajinin bacdu ay bacda hada alcaam walaa yatuufa inuusan tawaafin caarin mid qaawan ay bilbeyti facalaa way sameeyeen arrinkaas iclaankaas way sameeyeen abubakar iyo markaasi iyo cali daa arrinkaas ogeysiiskaa way sameeyeen biamrin min الnabiyi sal اllahu alay wasalam arrin xagga nebi maxamed ka ahday calayhi الsalaatu wasalaam ayay saa ku sameeyeen wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala wajaءat اlwufuudu fiiha tatra hada wamin nisa'ahu aala shahra wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala wajaad way timid alwufuud wufuudi baa timid fiiha ay fii hada alcaam tatra xaala ay tahay kuwas daba jooga hada alamru hada arrinku waa saase waaalaa nebigu waa dhaartay min nisaa'i dumarkiisi buu ka dhaartay shahran bil buu ka dhaartay halkan sheekh wuxuu inoo sheegayaa laba arrimood midda kood waxaa weeyaan sanadkii sagaalaad waxay ahayd caamul baa lo odhan jiray wufuuddii wufuud aad u fara badan ayaa markaasi magaalada madiina timid wufuud fara badan ayaa timid daba joog ah ibnu raximah raximahullah wuxuu yidhi wa tawaatarat alwufuudu haadihi sana sanadkan waxaa iska daba yimid yani markaasi wufuuddii wamaa bacdaha calىa rasuuli sal slm mudcanatan bilislaam iyadoo islaamka u hoggaansan ayib wadaakhiliina fii diin illaahi afwaajan ayagoo diinka ilaahay markaasi soo gelaya iyagoo koox kooxo ah marka caamulwufuud baa loo yaqaanay sanadkaa sagaalaad caamulwufuud magacaas ayuu lahaa maadaama carabtii laga adkaaday oo la jebiyey awood ay nebi maxamed ku hor istaagaan maysan lahayn maadaama aysan lahayn waxay noqotay inay isdhiibaan bay noqotay inay isdhiibaan islaamka isku dhiibaan ayay noqotay marka caamul wufuud baa loo yaqaanay wafdiyaal aad u fara badan ayaa marka nebiga u yimid calayhi salatu salam nebigana waa loo sheegay idaa jaءa nasru اllahi wاlfatx wara'ayta الnaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaajan fasabbix bixamdi rabbika wastakfiruu inahu kana tawaaban waa calaamad tusinaysa nebi maxamed geeridiis inay dhowdahay ayib waa calaamad tusinaysa mar haddii aad aragtay dadkiio diinta ilaahay soo gelaya iyagoo kooxo kooxo ah fadalika calaamatu ajalik waa calaamad tusinaysa inaad dhimanayso fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu istikfaarta iyo tasbiixda markaa badi waa calaamad markaa tusinaysay geeridii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waana siday saxaabadu ku fasireen suuraddaas inay ahayd ogeysiis la ogeysiinayo geeridii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayib marka caamul wufuud baa loo yaqaana waxyaalay dhacay waxaa ka mid ahaa nebigu inuu ka dhaartay dumarkiisii bil inuu ka dhaartay wa min nisaa'ihi aalaa shahran bil buu ka dhaartay nebigu calayhi salaatu wasalaam sida uu tusinaya xadiidka saxiixaynka ana الnabiya sal اlه alay slam aala min nisaa'ihi shahra falamaa madaa tiscaة وacishruuna yowma hadaa aw rax nebigu wuxuu dhaartay dumarkiisa ka dhaartay sagaal iyo labaatan maalmood markay dhammaatay sagaal iyo labaatankii markay dhammaatay ayuu nebigu soo kallahay ama soo soo carraabay qiila lahu inaka xalafta anlaa tadkula shahran nebiga waxaa lagu yidhi calayhi salaam waxaad ka dhaaratay soddon maalmood bil baad ka dhaaratay qaala ina shahra yakunu tiscatan wacishruuna yowman bishii waxay noqotaa sagaal iyo labaatan way noqotaa yani way qariibsadeen iyadoo markaa bishii ay maalin ka dhiman tahay inuu markaa usoo galay bay markaa qariibsadeen marka nebigu wuxuu u sheegay calayhi salaatu wasalaam bishii soddonna way ku dhammaataa sagaal iyo labaatanna way ku dhammaataa marka ilaagaas ayuu markaa nebigu sameeyey xilligaas calayhi salatu wasalaam ilaaga nebigu waa ka dhacay talaaqna waa ka dhacay laakiin nebigu kama dhicin wax la yidhaahdo dihaar kama dhicin nin sheekh oo darsi akhrinaya ayaa wuxuu yidhi aala nabiyi waa daahara wa طallaq nebigu طalaaq buu sameeyey oo iilaa buu sameeyey oo dihaar buu sameeyey nin sheekhu darsiga la fadhiyey oo dhegaysanaya wuxuu yidhi markuu ka baxay darsiga shekh intuu u tegey wuxuu ku yidhi waxaad sheegtay arrinkaasaad sheegtay darsigaad ku sheegtay nebigu saddexda arrimood bu inuu sameeyey inuu nebigu ilaah sameeyey waa sax waa sugan tahay sadaqta inuu طalaaq sameeyeyna waa sugan tahay sadaqta laakiin inuu sameeyey dihaar ilahay dihaarka wuxuu ku sheegay wainahum layaquuluuna munkara min alqowli wa zuura inuu yahay yani markaa hadal beena inuu yahay yani qof markuu le anti calaya ka dahri ummi been buu sheegaya marka alla wuxuu ku sheegay kuwa dihaarka samaynaya inay yihiin kuwa marka hadal munkara ku hadlaya hadal beena kuwa ku hadlaya walaa yumkin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu markaa hadal beeno hadal munkar inuu ku hadlo yani markaasi waa shay aan dhacaynin weeyaan markaasuu gartay yani khaladkii ka dhacay markaasuu ogaaday wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala wajaءat اlwufuudu wufuudi baa timid fiiha ay fii hada alcaami tatra xaalo ay tahay kuwa isdaba jooga hada almru hada hada waxaa loo isticmaalaa alintiqaal min min usluub ilaa usluub oo min kalaam ilaa kalaam wa bay la mid tahay alamru hada arrinku waa saase waaala wuu dhaartay min nisaa'ihi nusa qaar waxaa ku qoran min nisaa'ihi baa ku qoran dayib marka waaala waa dhaartay min nisaa'ihi nebiga dumarkiisuu ka dhaartay calayhi salaatu wasalaam shahran bil buu markaa nebigu ka dhaartay calayhi salaatu wassalaam halkaa inoo joogo wallahu aclam